baabu salaati listisqaa'i salaadii roldoontuu baab yahay roldoonta waxaa la yidhahaa dalabu suqiyaa baa la yidhaahaa waa roobka dalabkiisa iyo raadintiisa waxaa laga wadaa waa su-aal اllahi tacaala an yunzila almaqra cinda taqamuqi bifardihi in ilaahay wa tacaala la weydiiso inuu roobka soo dejiyo markii abaarta iyo dhibaatadu ay yimaadeen ee roobka la waayo sababkeedana waxaa كينا صلاة qaxd iyo abaarowgaa كينا هي انا من dadkii والله ما يكون عدو وعن عبد الله بن عاصم رضي الله المازني قال وحول خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبينا بحي يستصلي صغر قوم دوري فتوجه إلى القبلة قبلة وجه إسي عيس قوت عيني وحول رداءه gurigiisina u wareejiye nabigu sala allahu calayhi wasalam uma sallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukaday jahra uu la jahray fiihimaa dhexdooda bilqiraa'ati qiraa'ada fii lafdi lafdi kale wuxuu ahaa atalmusallaa banaankii lagu tukanayo buu tegay waxaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu sameeyey bannaankii lagu tukanayay intuu dadkii sahaaray ayaa wuxuu sameeyey nabigu sala allahu calayhi wasalam ayuu qibladii qaabilay wuu duceeyey buu inuu wareejiyey duxugoa sida loo wareejinayaa waxaa weeye xaggii midigta xagga bidaxa la marmaya xagga bidaxana xagga midigta la marmaya xaggii hoosena xagga saraa la marmaya xaggii sarena xagga hoosaa la marmayaa waa la kala rogayaa markaas laba ragcadoodna nebiguu tukaday sala allahu calayhi wasalam waaya wacan anas bni maalik radia allahu tacaala canhu ana rajula ninbaa dakhala masjida masaajidka soo galay yowma ljumucati maalin jumca min baabi naxwi daari lqadaa daaru lqadaa albaabkeeda dhinaceedu ka soo galay wa rasuullahi rasuulka ilaali sala allahu alayhi wasalam qaayidan uu taagayo yakhubu uu khudbadaynayo fastaqbala rasuululahi sala allahu calayhi wasalam baa soo qaabilay qaayidan xaalo u taagan yahay uma ninkii wuxuu soo qaabilay رسول الله رسولك إلهي وصوق قابل صلى الله عليه وسلم قائم حال تاريه ثم قال وحولي يا رسول الله رسولك إلهي هلكت الأموال حولهم ويهلاك سمين وانقطعت السبل ودويكنا والدين فادعو الله إلهي نوضر يغفنا يغفنا حن ورابيه فادعو الله إلهي نوضر يغفنا حن ورابيه قال وحولي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يقرب قاضي يديه لبديسي قعمر ثم قال وحيري اللهم اللهم اغثنا اللهم اغثنا إله ورابي اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال أنا سحور فلا والله لا يمن خير ما نراكم أن أرقي في السماء السمرة من صحابي وحد ضرورة ولا قزعة وحد قيد ضرور كمدة ما نرى في السماء سوى أكوانا أرقي من صحاب وحد ضرور أكوانا أرقي ولا قزعة قيب ضرور أكوانا أرقي قزعة وحاليناها وقيب ير ومركا صحويا ضرور تكملها ولا بيننا أنك وبين السلع أنك يبوط السلع ومولد حين من بيتي وحبريا ولا دار ودار من وضحيه قال وحر فطلع ويدرسه من ورائه بوطا قلاشيدا صحابة ضرور ما كدرته مثل الطبس سنة قاشان فوكلا فلما توسطت السماء سواد مرتين أحاذي سفيد ضرور في سماء برتن في ذا إتاقنتها انتشر الله فاختي ثم أنظر الله دعلي قال وحيري فلا والله لا ما فقارتي ما بين الشمس على دي ما مارك صبتا الصبت إلى صبت ذيك لما نأرك قال وحول ثم دخل الرجل من باصون قلي ثم دخل الرجل من باصون قلي من ذلك الباب الباب كاسوصون قلي في الجمعة المقبلة الجمعة بصوص عتيك ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم تابعيها يخطب وخطب بين استقبله سوق قابل قائم حانو تابعيها فقال وحيره يا رسول الله رسولك لا حيو هلكت الأموال فوري ويهلاك سمين وقضعت السبل ودريك رويدين فقل الله لا حيو وضرب يمسكها عن الله لك حيه وروح لفرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وفرقى بيديه لوليس قعمر ثم قال وحيه اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا إلى أهدنا عيدي حيرها إلى أهدنا قمري ولا علينا بشين إلى وحيين اللهم على الآكام والذراب اللهم الله يوم على الآكام وجمع أكام كمولوك الدري إلى أهدنا لها الطور شعيين اللهم على الآكام لها يطورك إلى أهدنا بشين والذراب هي مرخص حوية مالها مرها وأواوينه هي وبطول الأودية تتسقق برسل طولة ومنابت الشجر الجيده مالها يسبق الله قال وحولي فأقلع مرخص فأقل فأقلع ويفق ذي مرخص يا ضروسي وخرجنا ونبحنا نمشي أن نظل بيننا الشمس قرأحنا بحديدة قال الشريك وطويل والرواضي السنة ترجع ولوية الجاش هاي فسألت أنس بن مالك ما أهو الرجل الأول من فيه ربوها قال وحور الله لا أدري ما قرأيه الضراب الجبال وابورها الصغار آي الغوية والأكامل وجمع أكمة ويان وهي أعلى من الغابية يلا كسر غيس مرقى وحاوية الغابية أو غابية مرقى وحاوية وميلح يربعاتها ودون الحدبة يلا هي الطور تلفان ويقوصيسا ودار قضاء دار قضانا ودار عمر وخطاب ويا رضي الله عنه وأرضاه سميت بذلك سلا من العالم لأنها إيضا يا بيعت ولي لأنها إيضا بيعت ولي محلو إيدي في قضاء دينه دينتي سيلغ بحيوه allahuma salaamo caleyhi tuflaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa nabiga calayhi asalaatu wasalaam oo khudbadaynaya oo mimbarka saaro dee nin baa soo galay il acraabi ayaa soo galay wuxuuna ka soo galay xagga daaru qadaa buu ka soo galay daaru qadaa waxay ahayd waa daartiiyo gurigii cumar uu khadaab bay ahayd daaru qadaana qadaa waa guditaan macnaaha waa sidaas qadaa marka waxaa loogu bixiyey waa markaas waxaa weeye markuu dhintay yaa dayn lagu lahaa baa lagaga bixiyey marka maadaama dayntii lagaga guday baa waxaa loo bixiyey qadaa daaru qadaa baa layi ninkii wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow dee xoolihii way halaagsaneen abaar darteed toogagiiyo waddooyinkiina way go-een ilaahay noo bari hanoo gargaaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkii isagoo taagay ayuu qacmaha kor u qaaday cerka iyo sabadana markaa wax daruura hoo saarnay daba jirinba buurtii silci la odhan jiro gadaasheeda ayuu roobku ka soo kacay kadibna wuxuu leeyahay saxaabigu maalinkaa jumcada ilaa jumcadii kale ilaa jumcadii kale maa laa arag buu leeyahay wax adeedaba roob baa maalinkaa jumcada ilaa maalin jumcadii kale maanaa anagu leeyahay wax markaas waxaa weeyaan cadeedaba markii roobkuu kala qaadi waayey toddobaadkaasoo dhan ee wax baxa la waayey ayaa marlabaad isagii baa soo noqday ama nin kale labada waa qool way jiraan nin kale ayaa soo noqday oo yimid marka kadibna waxaa weeye wuxuu rasuulku rasuulka ilaahayow gashada abaar baan ka calaacalayna maanta aan roob baanu ka calaacalaynaa maanta toogii way go-eenoo dee daad baa gooye buyidhi hoolihiina way halaagsameenoo daadkaa wax qaadaya buyidhi guryihiina wayga duweenoo daadkaa duunaya buyidhi ilaahay loo qado roobkaa nagaba qabsay waa bini-aadamka asana ku noolayn marka waxaa weeyaan nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu hi allaahuma xawaalaynaa walaa calaynaa allaahuma xawaalaynaa walaa calaynaa waa markaas waxaa weeyaan waxa weeyaan waa ducada la akriya hadduu roobku sii farabato allaahuma xawaalaynaa walaa calaynaa idaa waheeraha mari oo dusheeda ha keena markaa halkaa alfaada xadiidka diraabku waa buuraha aan waaweynay weeyaan aakaantuna waa meelaha dhulka tuurka yar taagan weeyaan meelaha tuurka yar taagan ayaa loo yaqaanaa raabiyaduna waa meelaha iska yar markaas waxaa weeyaan bacaadkaa la yidhaahaa hadbaduna waa meelaha ya tuurkaa ah loo yaqaana iyada lafteeda ninkaa shariik waxaa la yidhaahaa abu cabdillaahi ibnu abilebar almadani waa la yidhaahaa gaasha xadiidkuu ka mid yahay wuxuu dhintay boqol iyo toddobaatan boqol iyo waxaan u jeedaa afartan markay jirada nebigu ahay waxaa la yidhaahaa kolley waxooga waxaa laga yar sheegaayo xadiid ahaan waa la yar daciifiyaa baa la yidhaahaa xadiidka waxaynu ka faa'iideynaa amase aan ka qaadanaynaa in khudbada jumcada roobdoon laga dhigi karo oo lagu isdhexdeeda istisqa la samayn karo isla markaa qofku haddii uu ducaynayo istisqana ay roobdoon uu samaynayo inuu qacnaha koru taago ducadana in lagu celceliyo khadiibkuna inuu la hadli karo dadka xaaja ahaan iyo ahaan uu la hadli karo iyaguna ay la hadli karaan waxaa kaloo laga qaadanayaa in markaa qofka aada rajaynayso inuu ilaahay kaaga dhow yahay subxaanahu wa tacaala amase qof saalixa aada u malaynayso inaad odhan karto ilaah ilaahay waxa inoo weydiin ilaahay noo bari isaga maaha isaga xisibilihin isaga waxaa bilaama waxuma tari karo ee waxaad leedahay maadaamad ilaahay iga dhowdahay subxaana wa tacaala qof mu'mina tahay waxaa ilaahay noo weydiiye oo soo ducee ducada qeybkaana dee ilaahay baa aqbala subxaanau wa tacaala taa marka lama diidana iyada waxaa kaloo markaa ka mid ah oo laga qaadanayaa iyadana ilaahay qudradiisa subxaanahu wa tacaala weydigeeda shalay intaasaa abaar laga cabanayay haddana markaas waxaa weeye waxaasoo rooba baa yimid oo toddobaad dhan wuu bixiyey markaas haddana markiiba haddana ilaahay uu qaaday subxaana watacaala qorqax ay lugeynayaan iyo cadeed kulayl ay socdaan karo manaa ilaahay awooddiisa wuu awoodaa labada saacadood isku xunteedu midna door ka dhigay ilaahay subxaana watacala midna dheeriu ka dhigay awoodda ilaahay subxaana watacaala wax ilaahay ku dhibaado baan jirinba ilaahay kuwa dhibada subxaana watacaala baan jirin adaa laakiin laga yaabaa shaydaanku in waxa jibinku iyo waxa duuguba kugu sheekeeyo waayo saddex arrimoodba qofku inuu iska ilaaliyaa fiican imtixaan markuu jiray iyo fitan markuu jiray saddex arrimood inuu iska ilaaliya ayaa waajib ah kow degdega waa inuu iska ilaaliyo inla degdegin waxaa loo fadhiibuna ku kicin dabadbaa iska degdegii waxaa looga ku iqaaqayaan warqaaba laba waa in la quusan naxariista ilaahi subxaana wa tacala ka quusan le sabro waa in la kuu saboolo iman saddex qofku waa in uuna markaa isku dayo markaas waxaa weeyaa inuuna tanaasulo xaqa iyo diintaada laguma tanaasulo fatanaasulka wixii aada haysatay ee xaqa ahaa inaad falaha ka qaado ood ka boodo kudhibina kugu yimaadaad daadiso ama markaas waxaa weeya laga yaabo inaad degdegto ama markaas waxaa weeyaan aada quusato waa saddex aafo oo maantayna haysato weeyaan ku degdega ku markaas waxaa weeyaan laga yaabo dad badan ilaa ilaah una ajiib waayo sooma ya dad badan ilaah una ajiib wayn iska ila masuulqana waxaa laga yaabaa midna inuu quustaa oo dembiga ilaah waajibiyoga laftooda nab sal sl nab sal sl marka ilah waajibinkula degdegay suu degdegaa nabiga sal slam cumar wuxuu degdegayaa dhowran rabbigay baa baryo waajibi waayo kuleeyahy ma laga yaabaa balaayadan ad ka cabanayso tukow bilaanu kaaga difacay warnadiga balaayo kuwii bilaanu kaaga qabto subxaana watacaala ma laga yaabaa in ilaahay kuugu talagalay maalinka qiyaamada in miisaanka ilaahay subxaana watacaala kuugu rajaxo waxaa weeyaan xasanaadka lagugu buuxiyo ma laga yaaba ma laga yaabaa inay kuba soo socoto adigoo daldinayso ama dee waxyaala kale aan ku kacdo dilin waa joogida saddexdaa arrimood marka in layska ilaaliyo khaasatan haddii dhalinyarda yahay in saddexdaa arrimood layska ilaaliyo weeyaan tanaasub diintaada inaad adkaysato in aad markaas waxaa weyaan laba aada markaa degdegin saddex inaada kuusan haddaad saddexdaa ka labad gasho ilaahi uu ku ajiibi subxaana wa tacaala midda kale ilahay adiga degdegaaga uma degdegayo ilahi subxaana watacaala weligaa dad calaacasho goodgoodo ilahay markuu ballan qaado waxana uu isagu doono u samayn weligaa ya allahu mustacaan caleyhi taqla waxaan ka qaadananaa marka xadiidka ilaahay qudradiisa la dareeno subxaana watacaala waxaanu ka qaadanaynaa nebiga sala allahu alay wasalam mucjizadiisa iyo cadamadiisa iyo karaamada iyo wanaagga ilaahay agtiisa uu ku leeyahay subxaana wa tacaala sida ilaahay u waajibayo oo ilaahooda qofka keen hadduu yidhaah u keenayo ilaahoo laga wareeji hadduu yidhahna ilaahay subxaana wa tacaala waajibayo laba jeeraba salaatu isqaha burqa laakiin waxaa weeya soom baa inaga la sugan dadku marka la baxayo salaada loo baxay banaanka la tagayo saddex ishaa la soomaa la yidhaha maalinka afraada la baxo soo maa soonkaasi ma jiro soonkaasi mid nebiga ka sugan sala allahu alay wasalam ma aha saxaabada iyo ka sugan ma aha kolley soonkaasi waxaa weeyaan waa culimmada qaar baa ku ishaaday oo iyagu ku ijtihaado oo dadaaliyo uu gaadhsiiyey kolley walahum ajru ajri bay leeyihiin wayastahda alxaakim faasaaba falahu ajraan wayastahda faakdaa falahu ajru waaxid hadduu dadaalo waxaa weeya ninka caalimkii kadina mas'aladii gafo hal ajri buu leeyahay hadduu asiibo uu helo masaladii xaqa ahaydna laba ajri buu leeyahay marka waxaa weeyaan soonkaasi midna laakiin waa la bixiyo banaankaa loo bixi تجد قسم الكاس يكون يتمنى باب صلاة الخوف صلاة الخوف في بابها خوفه يعبس الواجد الأذني أذني لما القليل يكسره الديداء صلاة الخوف كمرحو حال الجديد صلاة اللحادة في الدنيا الجريه على قول الغاجح خلافة الجريه وأول غزوة صلاها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين قزوة ذات الرقاع ويهيد دلوات الكروها وصاحبتها culamada qaarna waxay dhahaan qaswatu cusfaan bay ahayd bay idhaahaan ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa salaatulkhowfka tilmaamay alaa wuxuu uhi wadda aladiina kafaruu low taqfuluuna can aslixatikum wa amticatikum fayamiiluuna calaykum maylata waaxida gaaladii waxay jeclaadeen haddii aad in yar halmaali lahaydeen oo si yar dareen weydiid ood hubkiina iyo alaabtiinna aada halmaadtiin ay hal mar keliya deedi kusoo wada leexdaan sababka marka loo jideeyey waa khawf ama marka hadal lagaado ama safra lagu jiro marka iyado ama safra lagu jiro ama yaa lagu jirayo waa cabsi markaas waxaa weeyaan baa loo jiray وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب marka halkan wuxuu soo wadaa salaatulkhowfka dhowr siyaabood baa jira dhowr siyaabood baa salaatulkhowfka loo tukadaa wayna badan tahay bal dhowr saddex siyaabood baa laakiin ugu xoog ayaa ugu mashhuurisana saddexdaasay tilmaami doonaa labaadu qaybo cadowgu inuu xaggii qiblada muslimiinta ka xigiyo inuu ka xigo iyo ka xigin haddii xagga qiblada una ka xigin ciidankii labaa loo qaybinaya qayb waxay samaynayaan cadowgii hor taagnaanayaa qaybna imaamkay la xiranaya imaamka marka ragcad ma tukadaan bay ka goosanayaan oo horeyada ragcaddooda u dadejinayaan oo ay ka baxayaan imaamkuna intaa wuu sii taagnaanayaa ragcadda labaad qoladii bay soo bedelayaan kolka hore cadowga hordhowtay kadibna qoladaas imaamka iyagoo taagan bay ku xidhanayaan ragcaddaasuu tukanayaa atixiyaadka markuu u fadhiisto ayaa waxay samaynayaan way ka goosanayaan ragcad bay dadejinayaan horoo soo dhammaysananayaan kadibna atixiyaasan ku soo gaadhaya ilaa atixiyaasanayaan hormar bay ka wada baxaya waa kayfiye weeyaan haddii cadowga xagga qiblada u xigana ciidanka laba safun baa laga dhigiyo dhaadheer baa laga dhigiy suu dhan yahay waxaa la sameyn markaa hal baa salaadii la wada xidhan faatixadii waa la wada akhriyo waa la wada rukuuci samic allahu waa la wada odhan sujuudda markii la gaadha imaamka iyo safka ku xiga keliya sujuudaya safka dambe way istaagayaan oo qoladan ay ka ilaalinayaan inay kusoo dhaqaaqaanayaan kadib markay qoladaas imaamka iyo safka ku xiga sujuudda ay dhamaystaan ayaa safkaa dambaa sujuudaya markay sujuudda ka soo kacaan way isbedelayaan safkii imaamka ku xigana dib buu baxayaa kii dambana horey buu usoo gelayaa raacadda labaadna saasay ku tukanayaan kayfiyada saddexaad waa haddii dee seeftii laysla dhacayaba oo markaas waxaa weya dagaalkii uu socdaba dagaalka hor u socda markaa kayfa amkara baa loo tumanaya sidii kuu suurta adoo wax dilaya adoo lagu dilayo adoo baxsanaya adoo markaas waxaa weeya adoo wax eryanaya wakaas sida ilaahay subxaana wataala qur-aanka ku tilmaamay xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwasna waquumuu lilahi qaanitiin fain khiftum farijaalan ow rukbaanan haddii aad cabsatiin markaa cabsi ay timaado waxa weeyaan waxaalayd markaas waxaa weeyaan idinkoo lugaynaya idinkoo gaadiid fuushan cabdillahi bin mascuud wuxuu ku fasiray mustaqbiliina wagayru mustaqbiliin idinka qiblada qaabilsan iyo idinka qiblada qaabilsanayna ayib idan marka kayfiye afraad baa jirta ciidanka markii qiblada laga waxaa weeya ware qiblada una xagga qiblada una xigin waxa weeyaan laba qaybood baa loo qaybin baa darin waxaa imaamku la bannaan inuu qeybta laba ragcado tugiyo oo ka baxaan salaada qeybtii kale la itimaado qeybtaan oo kadib sidaa ay kaga baxaan imaamku marka inbisuu tukaday afar buu tukaday iyaguna laba labay tukadeen afarta haddaa ku daysano way badan tahay markaasi intaas wada wax ka badan ugu sheegi doona وعن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال وحول صلى بنا صلى بنا رسول الله رسول الله ونتبه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاة صلاة الخوف نتبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيام ما به سبركت التي ما الله صلى الله ولكم فيها ما الله cala alcaduwi cadowga ula kulmay faqaama daa'ifatun koox bay istaagtay biizaali caduwi cadowga hortiisii bay istaagtay fasallaa wuu tukiyey biladiina macahu huwni ciisa ah rakcata ragcad buu tukiyey uma dahabuu way tageen wa jaa'a alaakharuuna kuwii kalena way yimaadeen fasallaa bihim rakcatan buu tukiyey waqadat idaa'ifataani labadii kooxooda kale way guteen rakcatan ragcatan xabadxabad ragcada waayo وعن يزيد وهل كيفيه وعن يزيد والقومان عن صالح بن خوات بن الجبير أمضت بكمينها صلاة كذب مع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة دي وحاول كرمها وصاحبك هاي صلاة الخوف صلاة الخوف من التكريم صلاة كرمها وصاحبك حلو بحي الصحابة كواي حتان بوايين وقاسم مريحة ayaa lugaha ku duubanaya dhagaxaya iskaga dhigaya kabii baa ka dhammaaday marka waxaa weeyaan daatu riqaac baa loo bixiyey gulmaadkii karmaha saaxiibka allahu mustacaan calayhi tuklaan salaata daata riqaaci salaadii karmaha saaxiibka ahayd ee salaat alkhawfi salaatlcabsigi salaat alkhawfi weeyaane anna qaa'ifatan kooxi safad way safatay macahum ciisa wadaa'ifatun kooxina waxay safartay wajaaha caduyi cadowga muqaaqalkiisa wasallaa uu tukiyey biladiina kuwii macahu maciisa rakcata ragcad uma tabata qaa'iman taagidibuu ku sugnaaday faatimu lianfusihim naftoodii u dhammaystirteen uma insarafuu way baxeen wasafuu way safreen wajaaha caduyi cadowga markaa muqaabalkiisii wajaa'at daa'ifatu alukhraa qaybtii kalaa timid wasallaa bihim iyagana wuu tukiyey rakcata ragcaddii allatii ragcaddaasoo baqiyad u hadhay uma tabata uu ku sugnaaday jaalisan fadhiga wa atimuu lianfusihim naftooday u dhammaystirteen wa lianfusihim naftooday u dhammaystirteen oo macnaa ragcadood gooni u dhamaystirteen uma sallama bihim ula salaama naqsaday warqadul ninka aladii ninkaasoo sallaa tukaday maca rasuulilahi rasuulilahi nabiyi sala allahu alay wasalam huwa isagu sahal bin abi xatmata weeya can xadiidu wuxuu yidhi can saalix bin khawaat binu jubayr caman qof buu ka wariyey qofkaasoo sallaa tukaday maca rasuulilahi rasuuli lahi sala allahu alay wasalam qofkaa marka nebiga la tukaduu ka warinayo ayaa waxaa weeyaa la yidhaha magaciisa sahal bin abi xatma la yidhaha saxiix waayo salaatulkhawfku awjuh fara badan darka ku soo aroortay bal iska dhaafe ibnu xasmi wuxuu sheegay afar iyo toban wej baa ayaa ansaxay afar iyo toban siyaabood ayaa ansixay ibnu xasmi yidhi raximah llahu tacaala jismiya kitaab dhan buu ka qaba oo gooni kitaab dhan oo gooni ah salaatul keliya uu kaga hadlo iyo qaababka loo tukaday ayuu markaa soo ururiyaa alimaam ibnu xasmi raximah llahu tacaala alimaamu nawowi isna wuxuu sheegay in toddoba lix iyo toban qaybood ama lix iyo toban wej inay gaadhaysa markaa waayo lixiyo toban wej inay gaaraysuu sheegay markaas ibn alcarabi almaliki raximah اllahu tacaala isna wuxuu sheegay afar iyo labaatan weji inay gaarhaysuu sheegay afar iyo labaatan qaybood inay gaarhaysa qaabka loo tukaduu sheegay isaguna ibn alcarabi almaliki raximah llahu tacala alimaam ibn qayim kitaabkiisa isagana loo yaqaano zaad ulmicaad fii hadi khayr ilcibaad isagu toddoba qaybood buu sheegay ama lix qaybood meelahaasi gaarhaysaa buu yeeli isku soo duuduub markaa qaybo badan bay markaas waxaa weeyaan gaadhay marka xadiidkan ugu dambeeya hadda ee sahal bin abi xafr gelaysi xadiidkan hadda ugu dambeeya yasiid ibn qoolaan ku jira sanadkiisa xadiidkan waa xadiidka uu ku tegay imaam maalik xadiidkan hadda ugu dambeeya الإمام الشافعي حديث صالح بن خوات بسنة قاتل رحمه الله تعالى حديث صالح بن خوات أيوه قاتل بسنة أبو حنيفة يكوح من أن يغنى E, sifada qur-aanku uu sheegay bay qaateen iyadana e, marka aimada kolley midbasbuuka socon allahuma mustacaan caleyh wacan jaabir bin cabdillaahi radia allahu tacaala canhu jaabir bin cabdillahi alsaan radia allahu taala canhu qaala wuxuu yihi shahidtu waan ka qeyb qaatay maca rasuuli lah rasuuli lah bicii sala allahu alay w slam salaat alkhawfi salaatu alkhawfi salaadii cabsida fa safafnaa waa safanay safayn laba saf qaybti laba agowka hadduu qiblada xigo weeyaan fa safafnaa waa safanay safayn laba saf khalfa rasuulilahi rasuulkulahi gadaashiisa sala allahu caleyhi wasalam waalcaduwu cadowguna baynana anagayo bayna alqiblati qibladu noo dhexeeyey xaggaa horo naga macnaha fakabara nabiyu nabigaa takbiirsaday sala allahu caleyh wasalam wakabadnaana waa waan takbiirsanay jamiica dhammaan uma rakaca wa rukuucay wa rukuucnay jamiica dhammaan uma rafacna asoo madaxiisa wuxuu usoo qaadanay rukuuca rukuucda xaggeeda warafacnaa jamiican dhammaan baalana inuu soo qaad waxaa weeyaan soo qaada madaxii uma xadara bisujuudi sujuud buu u hoobtay uma xadara wuxuu usii foorarsaday bisujuudi sujuud wasafu safkiina wuu foorarsaday alladii safkaasu yeelihiisaga ku xigay wa qaama asafu lmuaharu safkii dambena wuu istaagay wa qaama asafu lmuaharu safkii dambena wuu istaagay wuu istaagay fii naxri lcaduwi cadowga dhuuntiisa oo cadowgu ilaalinayay markaa naga ilaalinayay falamaa qada nabiy nebigu markuu dhameeyey sala allahu alay wasalam sujuuda sujuudii wa qaama asafu safkiina u istaagay alladii safkaasu yelihiisaga ku xigay inxadara asafku safkiibaa markaa ayaa foorusaday almu'aharu ee dambeeyey bisujuudi sujuudii wa qaama way istaageen uma taqadama safku baa hormaray almuaharu ee uma taqadama hore usoo dhaqaaqay asafku almu'aharu safkii dambe wataakhara safku lmuqadam safkii marka hore markaas waxaa weeyaa soo horreeyana dib buu baxday soo maray uma rakaca labi nabiga rukuucay sala allahu alay wasalam rakacnaa jamiican dhammaan waana rukuucnay uma rafaca ra-su madaxiisibuu kor u soo qaaday min alrukuuci rukuucu xaggeedii ayuu kor uga soo qaaday warafacnaa jamiicana wana dhammaan kor baanu usoo qaaday uma nxadara bisujuudi wasafu aladii yalihi uma nxadara bisujuudi sujuud buu u fooroosaday wasafu safkiina sujuud buu u dhaadhacay alladii safkaasu yelihiisa ku xigay nabiga sala allahu alay wasalam alladii kaasoo kaana ahaa mu'ahiran kii dambeeya fi rakcati aluulaa ragcaddii hore ayaa hadda horeeya faqaama safu lmu'ahar macnaa safkii marka hore xagga dambe xigay iyo hadda xagga hore soo xigay safkii hadda markii hore agga xagga hore joogayna xagga dambe marin macna way soo maray isbedelayaan waayahay faqaama safu lmu'aharu safkii dambena wuu istaagay fii naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisa falamaa qaaba nebigu markuu dhameeyey sala allahu alay wasalam السجود سجودي إساقي والصف الذي يليه الصف كتغي يعني حضر الصف المؤخر وصف دباء فورصغي بالسجود سجود فورصغي وكسجد وسجودين وما صلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصلنا جميعا أمامنا ونواصل على نصلي قال جابر وحيد وحديث وصحابي حديث ورمية كما يصنع سنة السمايام ورسخ كل إلى الغالية حول يقوى عصر kamaa yasnacu say ku sameeyaan xurasukum kuwiiman xurasada ilaaliya xurasada waxaa la yidhaahaa oo kuwa ilaaliya ee gaarka haya weeyaan xurasukum kuwiiman gaarka haya idin ilaaliya haa-ulaa'i kuwaasa biumaraa'ikum madaxdiina say ku sameeyaan madaxdoo ilaaliyaan waaya dakarahu muslim baa horta xadiidka sheegay bitamaami isagoo dhammaystiran xadiid uu dheeraa ah. wadakarahu bukhaariyu wuxuu sheegay qorafan qeyb minhu xadiidka ka mid ah waaya وأنه صلى وتكذي صلاة الخوف صلاة الخوف مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم في القزوة السابعة بالمات بتطلاب قزوة ذات الوقاع بالمات كرماء وصاقية على خلاف المخطة هذه قزوة ذات الوقاع مصنة في تطلاب هيك بس في اللي حابها بس لا تمسنة خلافية سنة ذاتها خلاف قلبه كالتالي حي أيضا وكثير رحمه الله تعالى كتاب في سمه khilaafa sifiya an buu soo khulaasiyey kitaabkiisa loo yaqaano alfusuul fii siirati rasuul sifiy can buu khilaafka usoo khulaaseeya waay kitaab اjanais janaasinku kitaab aljanaaza aljanaa waa jamcu janaaza jinaaza iyo janaaza labadaba ku banaan tahay jinaaza iyo janaaza labadaba ku banaan tahay maxkaan ka tagna ayib jinaaza iyo janaaza way ku banaan waa jamcu janaaza weeyaa marka allahuma staanu caleyha tuglaan bifatxi jiimi wa labaday ku banaan tahay jinaaza iyo janaaza labaday ku banaanyihin idan isku soo duuduuba janaaso maxaa la yidhaaha janaasada asalkeeda waxaa la yidhaha waa waa laxashku laxashka dadka lagu qaada janaaso la yidhaha salaahaasasa luuqada anaga yaqaan ayib haddii diraasa marka la yidhaaho diraasa haddii la yidhaaho la ashaqi la xashiqayntiisa hoosaa laga wadaa haddii la yidhaaho markaas waxaa weeyaan janaaso jiinta la fadxiyana la xashiqayntiisa saro weeyaan marka waa sida haddii la fadxiyo jiinko la fardhigo janaasa la yidhaaho waa la xashiqayntiisa markaas waxay saro haddii la hoos dhigo jinaasa leena waa la xashiqayntiisa hoosara la xashri waa soomaaliya nacsh baa la yidhaha nash nacash soconna dacash baa layidhaha ayib eegana waxaa laga wadaa habar ahaan sheekhu wuxuu baabaysanayaa waa kitaabkii lagu sheegayay axkaamta dadka dhintay ama meyri ha noqoto ama kafan ha noqoto ama salaad lagu tukada ha noqoto ama qaaditaan la qaada ha noqoto ama aastaan la aasa ha noqoto waka iyo hadduu dhinto wixii anfacaya hadduu dhinto maxaa anfacaya ila camalkiisa go-i baab idima dhigayo soo maa لا طب ليه بابه بابه في الصلاة على الغيب ليه بابه في الصلاة على الغيب واي وليه بس عم لا نسكب منها كده باب في الصلاة الصلاة مباب على الغائب وفي الغائب كما قال لك تكبه وعلى القبر قبل يدشيسه أنا ما كنت أقول يا حديث شبه qof markaas waxaa weeye maqan oo waddan kale ku dhintay ma lagu tukan karo oo jadiyo ma lagaga tukan karo wadaad hargeysa ku dhintay jigjiima laga tukan karaa waa hadi masala khilaafiya ta kale qofkii hadduu dhinto isla markaa la aaso qabrigiisi intaad tagto salaatul janaasa ma kusoo duutukan kartaa saas waaye وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحول نعن نعن النبي النبي كور بحيه صلى الله عليه وسلم النجاشي النجاشي اليوم المالك الذي مالك أصلا ما قوضيتي فيه نحن يساب وخرج إلى المصلى برناك اللي مدخل النبي بحي فصف به الضفي بصفي وكبر عن أربعا أفر تكبيرون وتكبير الصلاة تكبير تفرهم بحالة آخرية يا الحمد لله مرت الله وحوي الحمد لله آخرية فاللوات بلينا صلي فالصحاد بلينا بيش يلوبع تفراد بلينا يا الله يمحي سمعه sida awgu hadday ku qabsato markaas weyaan haddii kale dee rukuuc sidii wadaadki rukuucay isagoo salaadii ku jiro rukuuca isagoo janaasa ku jiro iska rukuucay markaasaa mid meydkiina halkan kor yaallaa markaasaa mid markaas waxaa weeyaan dadki kudhow tukanaya kamid ahaba waxuu yihi rukuucii bal meeshuu ku sujuuday deeganaa u rukuucay sidaas markeeda marka cajiib اللهم صل على سيدنا مرخ هلكن وحا كعاد النبي صلى الله عليه وسلم جاش كتبري وجابر عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم على الجاش جاش كتبري وكنت وحال هذه الى جابر في الصف الثاني صف الله الرابع او الثالث هذا صف السادس حاجه في جلوه العرب ayb aan socono haddaba madaashi asxama ayaa la odhan jiray asxama nagaash baa la odhan jiray marka madaash waa la marka nagaash nage carabiga kuma jirto sooma xagga la yidha carabiga kuma jirto kadib marka nagaash waa madaash baa la yidhi ayib haddaba ma dul tukan karaa qofka janaaso haa'ibah lagu tukan karaa waa hadii masalo khilaafiya waa laisku haysaa alimaam abu xaniifiya maalik waxay qabaan ma banaanay qabaan ma banaanay qabaan xadiidkana waxay isku tilmaameen nabiga khaas waay sala allahu alay wasalam bes imaam maalik imaam abu xaniifa imaam shaafici iyo imaam axmed qowlkiisa mashhuurkaana waxay ku tageen way banaantahay ku tageen walaa taqacu lkhusuusiyatu illa lidaliili الإمام الشيخ صلى الله تيمية رحمه الله تعالى وكذا قاعدة ويقول لها قف كان لو تكن غائب كان فليه مرخص حوية وانا قلت في راب ليه هذه ضدك أير شرفت الضرمية يجيب إلى ومن الصالح هذه هي ومن ولا تصر صالح مع شيخ عالم هذه هو كله وانا قلت في إلهي لكن ده حضرت لي وتوحى لي قلت ما يبي إلهي قبل عصر شيء qaarkood marka waxay dhaheen hadduu ninku nin fiican ahaayo saalix oo waxaa weeyaan nafci badan umadda uga tegay kaasoo kale waa lagu tukan bay idhaaheen haddii kalena markaas waxaa weeyaan dee salaanta dhibaato waa loo ducayna dhib male waaya sheekh alimaam markaas waxaa weya cabdiraxmaan naasir usacdina saasuu rajaxay isaguna ibnu qayimna raximahullahu tacaala saasuu rajaxay saasana mudda kulli dhayar xoog badan tahay laakiin isku soo duuduba almihim salaatu janaasa qaa'iba laguma tukan karo qofka haddii ma lagu tukano waayo waajibkii dadka ka dhacay sooma waajibki maxaa laga soo celin waajibku ka dhacay ama qiso qadiyada najaasho ku saabsan qadiyada najaashiyadu waxay ahayd najaasho waddan gaalo ku dhintay gaalaa markaa meesha joogtay markaa waxaa weeyaan waxaa u badnay baa la yidhaha inaan lagu tukanin waxaa weeyaan markaa isagaa islaamay ahayd boqorka etoobiyaha isagan baa islaamay ahayd sooma dadka kale ma islaamine uu bulshadiisa ayuu isagu maaminaya ma islaamine kirista ma wada ahayn idan markaas waxaa weeye isagaa islaamay inaan lagu tukan bay u ekayd marka maadaama inaan lagu tukan ay u badnayd ayaa markaas waxaa weeyaa nabigu ku tukayay sala allahu alayh wasalam waxaad ku fahmaysaa taas intaasoo saxaabi oo waxaa jiray waddan kale ku dhintaa jira kumuna tukan nabigu sal alla alay slam isagoo nool kumuna tukan isagoo nool nabigu sala allahu alayh wasalam marka muxuu ugu tukan waayey waa lagu tukaday marka fawaajibku mar hadduu dadka ka dhacdo waxba lagu soo celi maayo wanu kaa soconaynaa intuu soo inooga dhabe qowlkaasna waxaad moodaa daliilkiisu ma yaro qowlkaa eh, sheekh saamtimiyi ay qabaan eh, tafsiilka la gelinayo imaam axmed waa qowl u qabo oo eh, markaa ah hadduu qofku qofku saalix oo fiican oo ummadda nafci uga taadu yahay kaasoo kale lagu tuminaa midaasheeda nin fiican oo saalix u noqday oo saxaabadii ammaan geliyey oo markaa saxaabadii markii waddankoodii laga soo eliyey isagu soo dhoweeyey oo ka qabtay markaa cadaabadoodii iyo halkaas isla markaa waa sida uu rajaxay sheekh saabit taymi iyo alimaam cabdiraxmaan naasir asacdi raximah allahu tacala ama sacdi iyo sicdi labadoo la akhriyaa وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه كتري وعن عباس رضي الله تعالى عنهما وكما وايه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر قبر وكنت بعد ما دفن انت العاصي كدي فكبر عليها أربعا أفضل تكبيرات ومتكبير صغير qabrigaasi dalxa bilbaraa binu cumayr albalawi uu ahaa dadka waxaa iska dhex galaa gabadh jirtay masaajidka nabiga xaala jirtay sala allahu alay wasalam gabadhii markaas waxaa way dhimatay haweenuba iska aasay mana soo ogeysinba nabiga sal slam saxaabadii an maxaad ma ogeysiinayeen buuri iska aamusay marka hor tusa qabrigeedi buu nabigu sal slam qabrigeedi buu tegay nabigu sal slam kusoo dudkaday ayib taasi marka nabiga waa arrimo khaas ku ah isagu ugu ducaynaya nabigu sal slam waayo waa caadiisu waa ayib waxaa dhacday markaa qabrigaas ma ahayn taa gabadha ma ahayn qabriga nabigu ku tukanaya ee kusoo tukanaya qabrigiisu usoo ducaynayo waa saxaabiga loo yaqaana qalxa binulbaraa binu cumayr qalxa binulbaraa ibnu cumayr albalawi waa la yidhaahaa xanuusin jiro nabigu sal allahu alay waslam uu tegi jiray hooyo allahum salaamu calayk fulan eh, marka qabrigaasu ahaa marka uu kusoo gudbay nabigu sala allahu alayh wasalam aan soo baabu fi lkafari kafarkii baabiya وعن عائشة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر كفر وحلقوا كم في ثلاثة أطواب صبح مرة يمانية أو يمن بسري بيض أو عدعب سحورية وماشى السحورة من اللون اسمه سحورية معناه وقرية مقعدة سحورية ليلها من المقعد ويا سحورية من المقعد ويا فيمن بالون اسمه اسمه سحورية له waa markaas waxa ومرقى صحوية قرية كان ينضي مرقى كبيرة سحولية وطرع العرب ومرقى وحوية قرية الصحبة اللي إذاها فهو يا مرقى آه صحولية صحولة وقرية كتالة مغالة كتالة يموية ليس فيها قميص قميص وصغني ولا عمامة عمامة وصغني وفي الدور قوحة لقوك كان فيها صدح مرأ waxaa lagu kafayaa horta hawo khimaar baa loo samaynayaa guntigo gorod iyo wixii lamidan waa loo xirayaa saddex maro oo markaas waxaa weeyaan dhaadheerna oo kafanana waa lagu xidhayaa markaa shantaasaa lagu kanfayo raggana waxaa lagu kanfaa saddex maro oo cadcado dhaadheer kafanku inuu cadyahay marka waa sunna waajib maaha وعن معطية باب صفة في صفة تغسيل الميت ميت موريتان في ستلمان دي سبابية وتشجيع الجناسة في الجناسة سوتين فيها وعن معطية الإنسان رضي الله تعالى عنه قال حتى دخل علينا رسول الله رسول الله ونصر صلى الله عليه وسلم حين توفي مرق الله وصل ابنة وقلبيسي زينب فقال فقال واحد تري فقال بدقية فقال بدقية يا صصبر وضويا فقال بدقية كافر faqaalat ma jirto faqaala way weysasaa faqaala wuxuu yihi lahaa mayra gabadha bitalaatin saddex meydhay aw khamsin ama shan aw aktar min daalika intaa inta ka badan tunna haddaad odhantin daalika arrinkaa idinku bimaa biyo ku maydha iyo wasiilin caleengoo ku maydha wajacalna yaala fi laakhirati ka ugu dambaysa kaafuuran cadarka kaafuurka loo yaqaano aw shay-an min kaafuurin wax cadarkaa kaafuurka ka mida caleenta dib waxaa loo isticmaalaya awr bay ficinaysay iyo xun bay ficinaysay waa laga maarmi karaa hadda dayaal shaandoya laska soo qaada hadda dhowrkan aan socono faidaa waayahay faidaa faraqtunna markaad ka faaruqiina mayriga dhamaystirtiin faaadiniini isu ogeysiiya falamaa faraqnaa markaan ka faaruqnay aadinaa waan ogeysiinay faacdaana wuxuu na siiyey nebigu sala allahu alay wasalam xidhoohu guntigiisii hoos guntigiisii nebigu na siiyey sala allahu alay wasalam faqala wuxuu uhi ishcarnahaa u hoos mariya iyaahu guntigan kan hoosoo mariyo manaa kan guntiya yani wisaarahu guntigii eh, yani wisaarahu guntigiisu ujeedaa guntigaygan u hoos mariyo iyada gunti uga dhiga macnaha wafii riwaayati waxay ow sabcan toddoba waqaala wuxuu yidhi ibda'na ka bilaaba biyamaaminiha midigyaashayda wa mawaadici wadooy meelaha weysada minha xaggeeda manaa dhinaca midigta iyo weysada uga bilaaba intaad u weysaysiin haddana xagga midigta ka bilaaba meydhayda waana mucadiyata qaala waxay tidhi wajacalnaa ra'saha madaxeeda gabadha waxaan ka yeelnay alaaata quruunin saddex gees macnaa timaheeda saddex gabadbaan ka dhigno qaybna xaggaan ku xidhnay qaybna xaggaa qaybna bartanka saddexdaasaan ka dhigno macnaa timaheeda weya macnuu waa sida mayriga marka ninka ninbaa meyri kara gabadhana gabarunbaa meyri karta masaa'il baa laga soo reebaa dhowr ah laakiin ka warrama haddii adduunka meesha qofkaasi uu ku dhintay wax nina suuragal hadday dhacdo macnaha ama meesha gabadhaasi ay ku dhimatay wax gabadhoo maydhaada ayna joogto maxaa la samaynayaa oo loo gabagabaynaya lama maydaya oo loo tayamsiinaya bes tayam baa lagu samayn waa loo gabagabayn warkana ma jiro saasaa lagu asama waayo laakiin masaa'il baa laga soo reebaayo ninku islaantiisa meydi karaa iyadu isagu iyaduna odaygeeda way meydi kartaa sida nusuustaba ku sugan nabigu sala allahu alay wasalam caaisha wuxuu ku yidhi haddaad iga hor dhimato waan ku mayli buu ku yidhi nabigu sala allahu alay wasalam haddad iga hor dhimato kadaalika cali eh, iyo faadimo oo kale marka waxaa weeyaan eh, taasoo kale waa laga soo reeba wax laga soo reebaa de adigu gooyada waad meeli kartaa udada waad meeli kartaa habada waad meeli kartaa gabadhaada waad meeli kartaa ayida waad meeli kartaa dadka maxramka iyo guurkuuna kuu qabanaya waad meeli kartaa markaas dadka guur kuu qabanaya inagu dadkuuna dad badanoo innaga naga mida dadka dee maxad maxadka waxay u yaqaanin dad haddaa waxaa guursan karta wadaada iyo raabsida iyo adeerta iyo dadka noocaasi waa dad xaaraamkaasi dad kale ajnabiga ay waa inay kaa xijaabto iska kaa ilaaliso adnaa iska ilaaliso walaalaaan ahaa waa laisku dhunkanaya waxba kama jira waa sheeko beriye waxaas ilaahay laga yaabo weya walaala iska ahaada laakiin waxaa isku dhawaanina waayo allahuma salaan aleyh tulaam waxaa kaloo iyadoo la yidhaahaa ilmo yar gabar yaroo qaan gaarin ajanabi ha iska ahaateen ninku dawameydi karaa isla markaa waxaa weeyaan gabadhuna wiil yaroon qaan gaarin wali markaas waxaa weya ajanabi ha iska ahaadeen meydi karaa inahaas laga soo reeba iska socon وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وحور بين وقت الرجل واقف متاجيا بعرفة عرفة الوقت وقع وكقع عن راحلة هشيسي سوى عرفتها بلك عرفة حشا فهو قصد هو الدبسي أو فهو قصد هو الدبسي أو بس فهو قصد هو الدبسي magaciisa kuley aad nooga hayo waayo faqaalat rasuul lahi allahu alayh wasalam wuxuu yihi icsiluuhu mayda bimaain biyo wasibnu caleykum ku wakafiluuhu ku kanfa fii labadiisa maro walaa tuxamiduuhu cawr ha u marin walaa tuxamir qaso madaxiisa ha daboolina fainahu yubcadu waa lasoo saariyo yowma alqiyaamati maalka qiyaamada munabiyan isagoo talbiyeysanayo qiyaamada wuxuu soo bixi labayk allahuma labaykada isagoo hayuu soo baxaya waayo qof waliba wuxuu ku dhintay uu qiyaamada la soo baxay ويقف ليوح كل إنسان قيامة صبح حتى كل ما تعديق أو مرقى سحاوة هاس بليسني يده هاس مقصود بسنوب ساسوية عاد وسلا وحا كل ما تبقى نسوى بحيسا haddii aad ku dhimato markaas waxaa weeyaan adiga uu diyayo waxaa weeye laa ilaaha ila allahu adoo haya haddaad waxaa weye ku dhimato tawxiidka amad qiyaamada kusoo bixi oo xisaab ka shaqeynayo xisaabtuna kusoo bixi sumo waa sidaasu weligaa marka waxaa weeyaan waa la islaaliyaa aan socon kayf maxaa lagu cadabeynaya cadabka in لو مريم حديده يسر قفك حج سودان حج بركو حرام حج قبوك حرام وحرام صلى الله عليه وسلم الله سعى عليكم ولا وفي البرخة وحاوية وفي رواية وحاوية ولا تخمر وجهه ولا رقصه ماذا حس وجهه يستنى الدولة قال المصنف فكوري ابن بصام صفاي بني قال المصنف من بيه مصنف كاس ninka kooranaya qaado musanifku waa shan kitaabka alwaqifu waa kasru cunuqii qoortoo markaas waxaa weeyaan la jebiyo weyaan markii qoortiisu la jebiyo waqsu la yidhaaha wacan ibn nasr radi allahu tacala canhu nabiy sal alla slam qale wuxuu uhi asricu biljanaasa war janaasada la degdega faintaku hadday tahay saalixatu mid wanaagsan fa khayru khayr maa tuqadimuunahaa u hormarinaysa ilayhi xaggiisa waintaku hadday tahay siwaa daalika intaa wixii kasoo soo haray markaas waxaa weeye oyna macnaa khayr lahayn fa sharcun waa shar oo tabacuuna waa ka bedelayseen can iqaabihum goortiin meydku hadduu dhinto hore waa in loo caso lama daysan karo cidna lala sugi maayo maxaa tallaajadii waxay lagu leeya waa shaqo karisaan loo dhawaa waxaa weeya saa dhinto qofka xabaasha loo diyaagaro waa la casaya lahay maayo ciddii daahda ha iska timaado waxaa weeye geerida laakiin lala sugi maayo laakiin iska daayo waxaa weeye dadkoodii baa ka imanaya maraykanka waa sheekay bariyaas ha sugi inkastoo adduunka hadda sida dhow yahay oo waxaa weeyaan ima sii socota diyaaradda ima sii socota sidii toban sac miya ya ushaya ya yurub iyo halka misay u socotaa ya sagaal sac meelahaas weeyaan maantalaysa ah. ya sagaal sac meelahaas ay socotaaba sagaal sac meelahaas ay socotaa halkaa iyo ilaa maraykan waxay ugu soctaa sagaal saac taqriiban saacadu sideed toban saac meel ah ayib marka waxaa weeyaa intaas waaba iska iman karaan kulli inta xawaashu noqodayo hoyo waa laga yaaba waayo marka laakiin waa inuu degdego waayo hadduu khayr qabana khayr baa loo debejinayaa oo ilaah naxariistiisaa loosii debejinayaa haddii uu shar qabana dee iska iska fogaya ilaahay subxana wa tacala inuu ilah idaa shar qabto iyadoo khayr qabto dee adigu ma ogin laakiin waa inaad waxaa dadaasho oo waxaa weeye khayrka ku dadaasho وعن معطية الأنسانية رضي الله عنها قال وحتى نهينا وحال نغنه عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا جنازوين كما القصحوي إلا الغاعه إنا الغاعنا نلقى النهيي لكن الغضاء أبقين واجب نهي قال رجل ما هو وسي أبقين النهي يقولوا تنزيه هاي وحرام رسيق قال سيسلين لكم في السليسة waraaci kara mufsada laakiin laga baqayaayo inay dhex ooyaan ama dhex qayrqayriyaan baa laga baqayaa baabu fii mowqif imaam imaamku meeshuu ka istaagayuu baab yahay minalmeyiti meeshuu ka istaagayo watigaale waan sabrata markuu meydku dul tukanaya xageeu istaagaya imaamku waan sabrata bni jundub radi allahu taala anhu qaala wuxuuri sallaytu waan tukaday waraa rasuulilahi rasuulilah gadaashiisa sala allahu alay wasalam calaa imra'atin gabadh maatadoo dhimatay fii nifaasiha foosheeda ku dhimatay manaa markay umushay umashiida ku dhimatay فقام وصلها برتن كيلو يساجد وقبضها مدعي وقفت وحا لو رجل ورجل كعبة على رجل قبضها أم كعبة مدعي لو رجل أم كعبة الأنسانية لو رجل مقعيدة وايه منك مرقو يساجد مدحيسة قف قف كل إنسان يسكن تكونيسا مدحيسة يسكن إنسان قبضها بيتها أن برتن كيلو إنسان حكمتنا الله أعلم إلهي وقران سبحانه وتعالى حكمتنا وشرع إلهي وقرانه سبحانه وتعالى إنه لا نعرفه ma garanayno ilaahay subxaana watacaala baa garanaya xikmadda arrinka noocaasa ku jira baabun fii taxriimi tasakhuti iska cadhaysiinta xaaraamnimadkeedu baabaya bilficli waalqowli ficliga qowla iska cadhaysiiyo manaa qofku inuu cadho muujiyo oo ficil ahaan uu boodboodo iyo inuu qowl hadallo xunxun ku hadlo u qaylqayliyo uu ooyo waa cadho aad ka cadhaysantahay qadarka ilaahi subxaana watacaala haddaa waxaad ma qaynaysaa ayib baabun fii taxriimi tasakhuti شعريسينتو باب يهي مرقى حرامية فينا بالفعل فعلية وقولها ولا شعريسين عن المصر بن عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة برئ من مكبر المغرب من الصالقة التقيلرة والحالقة تتميد حيرتين مدى حيرة وحاوية, وحاوية جديدة والشاقة تقر كده جح جح ذلك يصنع قال المصنف يقول الصالقة والتي توي ترفع صوتها أكيد طرق ليست cinda almusiibati dhibaatada markay ku dhacdo waan cabdillahi bn mascuud radi allahu taala canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaale wuxuu ihi laysa mina annaga naga mid ma aha man daraba alkhuduuda qofka dhawaladiisa garaaca sida xabashada weyn loo yidhaaha de weynna inaad tidhahdo shardi ma aha ee markaas waxaa weeyaan haddaad sideedo kale u dhaqanto waa dhibaato weeyaan washaqa aljuyuuba jeebkiisa jeexjeexay jeebku maaha jeebka lacagta lagu rita lagama wado waa dharka halka soo maarti halkaa xaggana jeeb luqada carabiga la yidhaaha jeebku waa xaggan sidaa intuu usoo jiido markaasana u kala gooyaa taasaa laga hadlaya wadacaa ku dhawaaqday bidacwa jaahiliyati dacwadii jaahiliga dacwadii jaahiliga si u dhawaaqan jireen u dhawaaqdo markaas waxaa weeyaan midhaa markaas waxaa weeyaan allahu mustacaan oo ku dhawaaqdo markaas yaa weylaah waa subuuraah waxyaal noocaasa ah, alla huubigii kulla-ayey ba-ayey balabalayey waxaa noocaasa de in qofku ku dhawaaqo waxaa weeyaan qofkii walaalgiisa u tiray ka ku tiirsan jiray oo kay maxay ku joogaa jooga xarigeeyo xarigaygiiyo dawarkaygiiyo aan loo joogo qofkii qof inuu akriyo xelaa noocaasa asheeka baryeeya dumarka barkoodna waxaa laga yaaba inay ku ooyaan daawo qowayaan ahay soo dadana yacni garay garaya kuleedahay ma dhintay maxaad u gelaysaa haddaad u gashay waxaan soconi weeyaa sheeka baryeeya anaa garaya kuleedahay waan xasuustaa waxay ku ooyaan aad bay ugu ooyaan عليه عشر هذا حديث عشر الله وقت ساعة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا حتى قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد حنون كيس الذي حنون كاسو لم يقم منه لكبك عنده وكل انت النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اليهود والنصارى الله نعضله ونحرص الله كفه بيه سبحانه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت لما اشتكى النبي النبي مرفع حنون صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه ذكر ويشهد بعض نسائه تمر كيسة بركوت كريسة كريسة ورأتها يكون أركان بأرض الحواشة dhulka Ethiopia yuqaal laha waxa loo oran jiray Maariya gabadhaasi wakaana Umm Salama atataa kuwii tegey ardal xabasha dhulka etoobiya tegeen fadakarataa waxay ka sheekeeyeen bixusnihaa sida loo qurqurxiyey kaniisadaas watasaawira fiiha iyo tasaawiir ku sugan farafaca ra-sahu nabigu sal sl madaxiisuu kuna soo qaaday waqaala wuxuuhi ulaaika kuwaas idaa maata markuu dhinta fiihim dhexdooda alrajulu saalixu ninka wanaagsan balow calaa qabrihi qabrigiisa waxay ka duulisi jireen masjida masaajid macnaa guriga ka duulisayaan uma sawaruu fiihi tilka suwari sawirada iyada ay ku sawirayaan walaaika kuwaasi sharaabu khalqi cinda allah khalqi ilaah kuwa ugu shar badan weeyaan kuwaasi yow khalqi ilaah kuwa ugu shar badan weeyaan warkaas ah, waa kuwa qabriga wax ka dulbisa qabriga ana lagama dullisi karo lamana sawirayn karo sawirna lama marin karo taariikh laguma dul karo laguma dul istaagi karo laguma dul fadhiisan karo ma waxaas oo dhan xaram weeyaan waaye waana sida ku qoran kutubteena shaaficiyada minhaajka matnigiisa intaba ku qoran tahay waaye marka hadda shaaficiyata waa sida hadda shaaficiyaheeda noo sheeg socono marka وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحجر قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري في مرضي حنون كيسا الذي حنون قاس الله يقول منه نكبك إن الله على الله اليهود والنصارى اليهود والنصارى الله كفه ينحريسه ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeyo ittakhaduu qubura ambiyaahim ambiyadooda qubuurkoodiiba ka dhiseen masaajida masaajid iyo gurye ka buliseen qaalad waxay tihi walowlaa daalika sidaa haddaan laga baqayna la ugrisa qabruhu nebiga qabrigiisa waa la buudin lahaa waxaa gurigiisa lagu dhismayaa bimacnaa oo gurigiisa lagu aasay nebigu sala allahu calay wasalam oo qubuurtii baqiic loo geyn waayey dadku inay waxaa weeye barakiysaan oo gurye kawax ka dulisaan ooay ku dul fadhiisaan oo ay wax ka doonaan qabriga ayaa lala baqayaa bay leedahay caaisha saa darteed baa waa kii nabigu sal sl allahuma laa tajcal qabri sanam yucbad ilah qabrigeyga sanam la caabudayda ka dhigi allahuma laa tajcal qabri ciida ilaahu meel lagu soo diiqay qabrigeyga oo laysgu yimaado ilah waa ka dhigi buu nabigu sal slam yihi wuxuu nabigu yihi war igu salliya meel kasoo joogtay salligaad igu salliyeysiin wuu isoo gaarayahay waxba markaas xaga qabrigeyga hayla marka ibnu kitaabkiisa nuuriyada loo yaqaano ayuu oran jiray nuuriyadu waa maxaa idhahaa markaas waxaa weeye shan kun oo bayd iyo sideed boqol meelahaas wey dadku leeyahay taqriiban wuxuu yihi raximah llahu tacaala faistajaaba rabu alcaalamiina ducaa'ahu wa axaatahu bihalaaثati juuraani ilaahay subxaana wa tacaala ajiibe saddex dayn baa waa lagu xidhayba sidaas marka waaya hayra laakiin anahu khushiya waxaa laga baqay an yutakada masjida masaajid in laga samaysaba qabrigiisa taasaa laga baqay لقا بقي وعن قرأة رضي الله تعالى عنه قال وحير قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من شهد الجنازة جنازة وقف حتى يبقى حتى يصلى عليها إلى لبتك اليوم فله قراء وقراء أصل ماضي ومن شهدها قف كقيقات حتى تدفر إلى الآسينة فله قراء لا قراء أصل ماضي قيل وحالد وما القراء وما القراء ومحي قال وحوري مثل الجبلين عظيمين ولا بورود واويين او كره بورته وحدك ولمسلم وحوص عليه أصغرهما لما أبورا كوميا مثل الجبل أحد بورت أحد مرخص أي لابتا وبورت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد هذا الجبل أحد هذا أحد نحبنا ونحبه وبورت أحد ونجعلنا هي ونجعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى وابن وين مدينه كورس كورس حاجه كسو بلاابطو اسلام وسو ورتا مدينه سيبرس الله قالوا دوغيدن الله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه او زکات دي